kulmay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay habeen wanaagsan sanad wanaagsan ayaa idin leenahay saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo axad ay sii baxayso isniin ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex saddexiyo labaatanka qodobada barnaamijka xogwaraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warar dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa howlgallo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay saacadihii lasoo dhaafay kula wareegeen deegaanka masagaway iyo deegaano kale oo hoostaga oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaalka guud ee dalka kulamada golaha wadatashiga qaran uu la yeeshay iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab oo guulo badan laga gaaray waxaan idinkaga haynaa macluumaad ku saabsan saaxiibayaal waxaa sidoo kale waa ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna xog waraysi guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada laascaanood oo maalmihii lasoo dhaafay bannaanbaxyo ay ka dhacayeen isagoo ku baaqay nabad in ay ku soo dabaalaan dadka magaalada laascaanood somalilanna ugu yeeray in ay joojiso cadaadiska xooggan waxaa sidoo kale caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan dagaal u dhexeeya xubno ka wada tirsan al-shabaab oo weli ka soconaya gobolka galguduud qayba ka mida iyo xogihii ugu dambeeyey oo laga helaya dagaalkaasi qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xog waraysi waxaa sidoo kale qayb ka ah xubintii kalamaan gebagabadan waxaad ku maqli doontaan heeskaasi gabagabada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan maxamed suleymaan tubeec ayaa ku luqeynaya waa sanadka cusub hees markaa ee ka tarjumaya soo saarista iyo tibintu barnaamijka intuu hawada ku jiro waa anigoo ah cabdiraxmaan cali farsamadu waa sheekey waa mar kale iyo xog waraysi meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii way daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyuneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha dheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta loo haysto may wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tegay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan gebigebi ka ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay mar kale habeen wanaagsan ayaa idin leenahaa saaxiibayaal sanad cusub oo wanaagsan kowda bisha koowaad sanadda labada kun saddex iyo labaatanka ayay ku beegan tahay waa sanadka habeenka ugu horeeya caawa aynu ku bilownay warar dheeraadaha ayaa waxaan ka helaynaa dagaal ciidamada dowladda iyo xubno ka tirsan al-shabaab maanta ku dhex maray deegaana ka tirsan gobolka galgaduud waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo saacado kooban ay halkaasi ku dagaalamayeen xubnaha ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo garab ka helaya dadka deegaanka ciidamadan ayaa waxa ay u tallaabeen dhanka xadka gobolka galgaduud iyadoo maalmihii lasoo dhaafana ay halkaasi ku sugnaayeen deegaana ka tirsan waxaana maanta ay haynta deegaanka misegawaay ay la wareegeen iyagoo dagaal kooban halkaasi uu kula dhex maray iyaga iyo xubnihii ka tirsanaa al-shabaab dadka deegaanka ayaa gulufkan ka bilaabay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada cadale halka uu sii socdana caawa uu ku sugan yahay waa deegaanka misegawaay ee gobolka galgaduud waxaana howlgalkan qayb ka ah saraakiil ciidamada xoogga ka tirsan iyo kuwo dadka deegaanka ah oo horkacaya howlgalkan looga xoreynayo gobolka waa gobolada dhexe xubnaha ka tirsan al-shabaab waxaan la hadalnay oo aan wax ka weydiinay howlgalkan saacadihii lasoo dhaafay deegaana ka tirsan gobolka galgaduud ay ciidamada kula wareegeen waa kuwa deegaanka iyo kuwa xoogga oo isgarabsanaya genaraal taredisho oo howlgalkan qayb ka ah waxaan wax ka weydiinay xaalka guud ee deegaanka masegawaay iyo sidoo kaleeto ciidamada caawa sida ay ula wareegeen iyo xaalka sida uu yahay eh, bismillaahi raxmaan iraxiim marka hore waa mahadsantihiin idaacadda kulmiya eh, iyo guud ahaan meediyaha oo maxaanku irahda aada iyo aad maxaanku irahda uga qayb qaatay la dagaalanka khawaariijta aada umahadsantihiin eh, howlgalkaani waa dhacay alxamdulilah ciidamada deegaanka ayaana hawshaas fuliyey oo deegaanadan galmudug a galmudug ah masigooyna maxaan ku idhahdaa dagaal kooban kadib oo waa waa kala wareegnay alxamdulilah waana ilaahay mahadiis wax dhiba kama jiraan waa gartay khasaaraha aada gaarsiiseen intuu la egyahay fawaariidka awalba khasaaraha iska gaari jiray mar walbaba waayo waa dad dhibaato iyo maxaan ku irahdaa inay ummadda ay dhibaateeyaan kaliya u taagan marka khasaaraha soo gaaray adiga ilaa sagaal qof waa laga dilay alxamdulilah cadowgii waa cararay waana lasii daba socdaa insha allah wax dhibana hadda kama jiraane maxaan ku irahdaa khawaariidta unbaa hadda lasii bacsanaya alxamdulilah wayahay khasaaraha idinka idin soo gaaray muxuu la egyahay intaa howlgalka ku jirteen aada umahadsan tahay annaga mar haddii khasaarana soo gaarana khasaaro uma aragno oo waxaa khasaaraha ku jeegtiin waxay noo yihiin ajli xasxaas laakiin hadda alxamdulilah waxna soo gaarayba ma jiraan ilahay maadi in aad ka soo baxdeen deegaanka mise gawaay oo aad maanta qabsateen wararkaas sheegaya inaad kasoo baxdeen maxaad ka leedahay waxaas waa warkii afku-shabaablaha waayey afdukaanlaha meelahaas ka qaaqayliya oo hoteelada xamar fafadhiyaan qaarkood iyo qaar meelaha jaqaha kasoo hadlo ma arkin oo taleefoninta jeedkaas iska soo hadla kaasi warkiisa kuma jirno maafan waayahay howlgalkiina dhowr nuuc waaye mid aada deegaanada intaad ku qabataan kadibna dib uga soo gurataan iyo kuwo aada fariisin dhigataan midkaan eh, kii fariisinka aada dhiganayseen miya oo aada degayseen mise kuwii hore u dhici jiro o aada uga soo bixi jirteen camal waay aada umahadsan tahay ciidamadii dawladda maxaanku irahdaa iyo maxaanku irahdaa ciidamadii deegaankaba iyo dadka maxaanku irahdaa nacaawiyaba inagoo iskaashanayna ayaan ku ira hawshaas ku jirnaa hawshaasna waa howl waayadan soo socotay khawaarijtuna waktigeeda ka dhamaaday meel looga tagayo meel dib looga baxayo meel gadaal looga socdo midna ma jirto wixii oo dhan ba maxaanku irahdaa waxay isla noqdeen maxaanku irahdaa wax iswada kaabayo oo dawladdii iyo ciidamadeedii iyo dadkii deegaanka iyo shacabkii iyo waa la iswada kaabayaa wax dhibana kama jiraan khawaariijtuna mm-hmm. maxaan ku yidhahdaa waa lasii wadaa ilaa badda lagu shugo annaga deegaankan waa soo galnay mm-hmm. dagaal waxaan kusoo galnay rugkub wax la yidhahdan soo dhahnay rugkubteeni aanu ku waana sii soconaynaa ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa meesha la yidhahdo ceeldheer iyo kasiishisaba ilaa iyo mise deegaanaad marka ka haysataan gobolka galgaduud oo caawa gacantiina ku jiro alxamdulilah deegaankan eh, dhankaasna waa dagaalada waa ka socdaan oo maxaan ku ilaa iyo dhinacaas dhuusamareed ilaa gaalkacayo ilaa dadkaas oo dhan dagaalku way ku jireen annagana dagaalka hadda waa soo galnay eh, war badan iyo ku dilin eh, waxaa la joogaa galmudug maxaan ku irahdaa xadkeedii oo deegaanka ugu horreeyay hadda gacanteena soo galay alxamdulilah dawladana waa uga mahad celinaynaa sida ay maxaan ku irahdaa taakulaynta nolol taagan tahay aadayna u mahadsan tahay deegaanka ad haysataan sawir guud ma naga siin kartaa maadaama dadku aysan aqoon buuxda ulahayn waa mahadsantahay mise gawaay waa deegaan weyn waa deegaan ballaaran waa deegaan kocaana maxaanku yidhaahdaa eh, xoole iyo maxaanku yidhaahdaa iyo maxaanku yihahdaa malayba waa deegaan sharaf badan waa deegaan culamada iyo maxaanku yihahdaa dadkuba ay wada joogaan wax dhibo male waa golo diimeed waana mahadsantahay soo dhawo dad issoo dhiibay oo kooxda ka tirsanaa al-shabaab ma jiraan oo intaa howlgalkan wadeen idinsoo dhiibay ha way jiraan howlgalkan hadda maanta aan kula wareegnay halkan dad badana issoo dhiibay waana haynaa markaan maxaan ku yidhahdaa media soo bandhigna hadduu ilaa yidhahda aan arki doontaa insha allah waaya howlgalkiina ilaa intee uu daarnaa doonaa ilaa iyo khawaariijtao dalka soomaaliya laga wada saaraayo oo laga cirib tiraayo waa socona insha allah waaya ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka howlgalkan iska kaashanaya waxaa jira caawin ay idin siiyaan diyaaradaha saaxiibada soomaaliya hadda deegaankan qabsashadiisa qayb miyay ka ahaayeen adaaba sheegayo saaxiibada soomaaliya ad leedahay hawlahana iyagaa wax ka wada saaxiibada soomaaliya waxay ku yihiin inay caawiyaan dadka soomaaliyeed iyo dowladoodaba waa taa hadda qayb ma ka ahaayeen howlgalkan aada kula wareegteen maxay kula tahay adiga mar haddayba howlgalkan oo dhowrka bilood socday ay qayb ka ahaayeen kan sidee uga hari karaan qorshihiina guud muxuu yahay ee dagaalkan aad kula jirtaan kooxda shacab qorshaha guud waa qorsho dawladda iyo u yaala dadka deegaanku iskama socdaan ee qorshaha dawladday ku socdaan kaasaana maxaan ku ihahdaa maxaan ku ihahdaa guulaystay isagaana sii guulaysan doona qorshahuna waa qorsho dawladeed waa mahadsan tahay hadalkaaga ugu dambeeya muxuu noqonayaa generaal tridish waxaan leeyahay waxaan leeyahay dadka la marin habaabiyey ee dhalinyarada ah dawladiina iyo dadkiina usoo noqda isa soo dhiiba kuwa waaweyn ee geedaha hoostooda fadhiyo oo rag waaweyn iska dhigaayana rag waaweyn ma tihiin ajaaniibta aada meelahanka keenteen sa ka saartiin dadkiina usoo noqda jenaraal tare disho oo caawa igaaga warbixinaya xaalka deegaanadii ay ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga ay la wareegeen ee ka tirsanaa gobolka galgaduud ayuu ahaa markana madaxweynaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaalka guud ee dalka isagoona sidoo kaleeto dagaalada lagula jira al-shabaab guulo ka sheegtay waxaana sidoo kale uu markaa ka warbixiyey shirarkii maalmihii lasoo dhaafay isaga iyo golaha wadatashiga qaran dhex maray iyo waxyaabihii ee ku saabsanaa iyo si guud halka uu hiigsanaya dalka waxaan abaabulnay ka shaqaynay dadweynaha soomaaliyeed u istaageen si abaabulan in loo beegsado nimanka khawaarijta ah oo shan iyo tobankii sana lasoo dhaafay lix iyo tobankii sana ku dhowaad dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ama dalka gudihiisa ciriiri iyo cabsi ku hayay dadku in ay maanka iyo maskaxda ka xoroobaan ayaa wax kasta ugu muhiimsan nimankaasi dagaalkooda dadka ilaahay mahada ha ka gaarto inta kadibna ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mahada ha ka gaarto ayaga ayaa sabab u ah guulkeena meel kasta oo dalkeena kamid a ah waxayna tusaysaa ee amni ka jiro amni sare amni dhexe amni hoose miduu doonaba ha ahde waa meesha dadkii dadku ay u istaageen inay amniga ilaaliyaan sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed maanta waxay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan meel kastoo ay joogaanna dagaalkaasi meel fiican uu marayaa gabagabadiisii ayaana dhow sanadkan laba kun iyo saddex iyo labaatanna waxaan rajaynaynaa sanadkii soomaaliya ay u bixi laheeday barwaaqe iyo bashbash walaalayaal si haddaba dadaalkaas ay dadku istaageen dowladnimaduna ay uga jawaabto dowladnimaduna ay dadku mid ay leeyihiin ayaday u noqoto hogaanka dalka ee qeybaha kala duwan gaar ahaan madasha wadatashiga reer qaran waxaan shirkii afaraad aan qabanay dhowaan iyo shirarkii ka horeeyo saddexdaha ah. intaba waxaan ilaa hadda meel fiican gaarsiinay inaan ka heshiino siyaasad ahaan arimaha amniga qaranka qaab dhismeedka amniga qaranka siyaasad ahaanaan uga heshiinay farsamadeediina way socotaa iyo tafaasiisheedii hoose sida loo waxay lahay sidoo kale waxaan dhowaan ka heshiinay iyadana oo aan meel soo gaarsiinay arimaha aan isleenahay amniga ayay taabanayaan oo dhan oo aan gadaal kasoo sheegi doono waxaan hiigsanaynaa oo noogu horeeya marka arrimaha amniga la yiraahdo dadka soomaaliyeed iyo dowladooda isgu tahay inay xilka amniga dalka iyo dadka ay la wareegaan bisha december oo si buuxda ay ula wareegaan walaalaheen amison iyo caalamkiina kaalmaynayana aan u mahad celino oo aan tusino inaan markaan gaarnay heer aan kula wareegi karno amnigana aan ku haran karno taas oo dowladdu dadaal badan ay ugu jirto ciidamada amisoone baxayaahi sidii ciidamadii soomaaliyeed ee bedeli lahaa ee amniga olonaa tira ahaan iyo taya ahaanba kor loogu qaadi lahay haddii alla yidhaah afrika fursadaha ganacsi iyo fursadaha dhaqaale ee maraykanka ay kula macaamili karta leh arintaas oo badeecadaha afrika laglaga wadamada afrika ee heshiiskaas galay badeecadahooda si oo cashuur dhaaf ah loo geyn kara dalka maraykanka dalka maraykankana waad ogtihiin suuq aada iyo aada u ballaaran waay arrimahaasna heshiisaan kasoo galnay gabagabadii ayuu marayaa iyo dabagalkeedii wax farsamooyin ah ayaa ka dhiman sidaas daraaddeed badeecadaha dalka soomaaliya lagu farsameeyo ama dalka soomaaliya kasoo baxay waa suuqa suuqyada maraykanka ayay tegi doonaan cashuur dhaaf ku tegi doonaan dadka soomaaliyeed waxaan rabaa maanta meesha aan joogna layahay nagu qiimeynin meesha aan u soconno ha laysu qiimeeyo waana meesha aan u soconno haddii ala yiraa hay-adaha dowladda waxay sidoo kale ka shaqeyn doonaan qorshaha muddada fog ee aan haddana horeyna uga hadlay hiigsiga laba kun iyo lixdan hiigsiga laba kun iyo lixdan waa hiigsi aan rabno boqol sano markaan dowlad een kabacdi meesha aan joogayna inaan maanta sii calaamayno oo aan dhahno soddon iyo sideed sano kadib waxaan gaaraynaa meeshaas intaas kadib markaan helno waxaan aada iyo aada muhiim u ah si amniguna uu joogto u ahaado aan samaynin waad garanaysaan dalkan marar badanaa amniga la sugay laakiin joogto waa noqon waaye oo mar walba dib u ayaa iskale waxa u ee meelaha loo yaqaano aan xagga iyo xagga midna ahayn waa laga wada tashanaya si dowladda federaalk iyo dowladda xubnaanka waa ka wada tashanayaan wixii ay kala leeyihiin ama ay mas-uuliyad waayo waxa la kala qaadanaya ma aha wax lakala xoogayo lakala kala jiidanayo mas-uuliyadaha ayaa la kala qaadanaya shacabka soomaaliyeed loogu adeegayo laguna hogaaminayo sidaas daraaddeed labadaas midda dib heshiisiinta bulshada deegaan kasta iyo mujtamac kastaoo meel ku nool khilaafaa ka dhexeeya waxaa lagu kala duwan yahay khilaafaadka imaanayo qaab loo xaliyo iyo si loo xaliyo dad ay meel u taalo oo markay yimaadaan haye meel hebel ah lala aada laleeyahay iyo dadaan lahayn nidaam iyo si lagu xaliyo oo xoog iyo cunfi iyo colaad inay adeegsadaan ku khasbanaanayo waxaan rabnaa nidaamka dib heshiisiinta bulshada in la degaameeyo bulshada meesha ay ku nooshahay la geeyo qaab dhismeedyo iyo xeerar lagu haga bulshadaasna ay muxuu ahaay lahaatay lianna bulshooyinku isku mid ma aha habnololeedkeena hoose waa kusii kala duwanahay deegaanada waa ku kala duwanahay khilaafaadka ka dhexdhacaya bulshooyinkana sidaasoo kale ayaan ugu kala duwannahay bulshooyinka dacalkaas iyo dacalkaa ku kala nool khilaaf kama dhexeeyo lianna wax weyn oo deegaanadii iyo duruufahoodii oo ka dhexeeya ma jiraan sidaas daraaddeed ayaan rabnaa dib u heshiisiinta bulshada in la degaameeyo qaabka looga heshiinayana la degaameeyo oo degmada iyo tuulada structurekooda xukunka uu ka mid noqdo qaab dib u heshiisiineed intaas haddaan gaarno waxaan ka badbaadaynaa khilaaf siyaasadeed inuu dhaco oon siyaasaddu isku dilno waa ka badbaadaynaa waxaan ka badbaadaynaa koox xag jir ah oo extreme ah oo khawaarij ah inay naga dhex dhalata mar kale waa ka badbaadaynaa iyadana waxaan ka badbaadaynaa beertii bowdkii beerta igu soo riixday iyo geelia iga dhacday iyo ceelkaad igu garbisayna khilaafka ka imaanayana waa ka badbaadaynaa markaan labadaas qaab oo dib u heshiisa dowladda federaalk ee soomaaliya een madaxweynaha ka ahayna waxay u taagan tahay in ay qaab dhismeedkii waxaas markay dhacaan loogu heshii lahay oo ay u dhaqangeli lahay halhayskii ahay soomaali heshiisa dunidan heshiis la ah intaas markaan helno ay dhexdeenana heshiisaan nahay dastuur mukaan helnana dunida heshiisaan laanahay laanna dunidu waxay nagu qiimeynayso waa dastuurkeenna dunina dhihi karta dastuurkiina waxaad ku sameeya ma jirto laakiin inaan yeelano dastuur waayo waxa aada iyo aada muhiimka noogu ah ilaahay idankiis waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto in hoosta aan ka xariiqo go-aanadii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga qaran ee soo baxay in badan ayaa laga laga sameeyey hadallo iyo oraahyo iyo iyo maxaanku raa faallooyin aan saxda iyo xaqiiqada aan ku salaysnayn shirki dhawaa ee dib aan isugu nimiday golaha wada tashiga shir aada u muhiim u ahay laba ajandaa ugu muhiimsanaed oo laga hadlayay labadaas ajando oo laga ballamay laba bil ka hor shirkii shirkan ka horreeya looga ballamay shirka dambean isugu imaan doono labadan ajandaan ka hadlaynaa qolo walba ha ka soo fikirto ha soo darasto duruufaheeda ha soo aragto deegaanadeeda iyo dadkeeda hala soo tashato dastuuradooda hoose ha soo eegaano kulli ha soo fiiriyaan markaan isku nimaado aan ka hadalno labadii qodob waa ka hadalnay heshiis ayaana laga gaaray marka laga reebo walaalaheen reer puntland oo weydiistay oo yiri annagu waxaan u baahannahay wadatashi dheeri ah wadatashiga hore naguma filaanin waktiga horena naguma filaanin waxaan u baahannahay inaan amuurahan waxoogaa wakti kale nala siiyo oo aan wadatashi dheeri aan ka galno waktigay u baahnaayeenay qaateen insha allah waa rajaynaynaa eh, aragtidooda oo ayadana inay inay noo keenaan markaasna aan isla wada qaadano aan ku biirino laakiin labadii ajendo afartii dowlad goboleed ee kale iyo dowladda federaalka ah eh, waa iska afgarteen waana saxiixeen meel ayayna dhigeen walaalaheen maamulka dowladda puntland waxaan rajaynaynaa in ayadana mar dhow aan heli doono aragtidooda si ay qayb uga noqoto heshiiskaas bulsho ee la gaaray oo hadhowna aan rabno in lagu saleeyo dastuurka ee iman doona haddii alla yihaah gabagabadii sanadka cusub ee laba kun iyo labaatan saddex wuxuu dowladeenna u yahay sanad adeeg iyo sanad waxqabad waa afka qalaad lagu yihah delivery year insha allah wuxuuna haddii alla idmo baal dahab ah la geli doonaa ka geli doonaa taariikhda hayaanka ee aan ku jirno dhismaha dowlad casri ah oo dunida oo dhan la jaan qaadi karta sidaas daraaddeed sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dib uxoreynta dalka sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka geedi socodka ee deyn cafinta soomaaliya ay ka madax banaanaan lahayd deynta sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee aan maanta haysano sidoo kale waa sanadkii tayeynta iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida dhammaan oo waataan hadda ka hadlayay siyaasiyanna waa looga heshiiyey farsamo ahaanna waa la wadaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo ka warbixinaya xaalka guud ee dalka iyo dadaalada horumarineed ee dowladdiisa ay dooneyso inay hiigsiga labada kun iyo lixdanka ay ku hiigsato waxaa sidoo kale uu ka warbixinayay halka ay marayaan howlgallada ciidamada iyo sidoo kale dadaaladii ay sameeyeen isaga iyo maamul goboleedyada kulamadii ay magaalada muqdisho ku yeesheen iyo waxyaabihi ay ka wada hadleen weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee muqdisho ayuuna idinkaga imaanayaa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab sixiryo godob godob dhashiyo talawada guracan waa hagaag guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada laascaanood oo maalmihii lasoo dhaafay aad u kacsaneyd iyadoona halkaasi ay galeen banaanbaxyo rabshado wata toddobaadkii labaad waxaana laga dareemayaa weli cabsi ku aadan in markaa rabshado kale ay halkaasi ka dhacaan banaanbaxyo markaa rabshado wata iyadoo ciidamada maamulka somalilanna ay u adeegsadeen banaanbaxyadaasi rasaas noolnool oo dad shacaba khasaare xooggan ay kasoo gaartay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay waxaana weli halkaasi xaaladeeda aada markaa looga dareemayaa inay kacsan tahay iyadoo caawa ay degan tahay xaalka magaalada laascaanood gudoomiye cabdi xaashi ayaa baaq nabadeed usoo jeediyey dadka ku nool magaalada laascaanood iyo sidoo kale dhinacyada isku haya ee puntland iyo somalilan in xaalka iyo xiisadaha halkaasi ka taagan la dejiyo somalilan ayuu ku amray in xaalka ay markaa qaboojiso si markaa ay nabad ugu noolaadaan dadka reer laascaanood ah, muddo dheer ma aan hadlin marka maanta waxaan rabaa baaq yaroo nabadeed inaan jeediyo bani aadamku taariikhda uu soo maray ayuu ka faa'iidaystaa naxariistii janna allaha ka waraabiyey abwaan cabdi maxamed amiin ayaa wuxuu yidhi isagoo taariikhdaa ka hadlaaya taariikhdu dadkay bartaa baraad waxay faleen cidna ma diiddo cidna ma doonto oo runtay dacal ku haysaa dadow dadow haddaba taariikhdeenna marka laga soo bilaabo sannadkii yotoddobaataniyotoddoadii ilaa maanta oo sannadku yahay laba kun iyo labaataniyo saddex waxaan ku soo jirnay afartan iyo shan sano oo colaad iyo dagaala dagaalladaas dalku soo maray dalka soo maray marka laga reebo dagaalkii toddobaatan iyo toddoba toddobaatan iyo siddeed ee lala galay etoobiya iyo maantaoo haatan lagula jiro khawaarijta al-shabaab dagaallada kale oo dhammi waxay ahaayeen kuwa qabaa'il ka dhex dhacay muddadaas dheer ee colaadda sokeeye iyo dagaallada ku socdeen dalka laba arrimood ayaan ka barannay oo midna inaan ka faa'iidaysanno labadaa arrimood kale ah inaynu ka faa'iidaysanno yacnii arrintaa aynu soo marnay inaynu ka faa'iidaysannay ahayd nasiib darro kama aynaan faa'iidaysan oo micnaheedu waxa weeye taariikhda bini aadamku dal kasta oo la soo qaato laba arrimood way leedahay de xumaan iyo samaanba way leedahay wax fiican oo taariikhda ummaddaasi ay leedahay waa jiraa waxaan fiicnayn oo soo martaana waa jiraa laakiin dal kasta waxa weeye taariikhda fiican ee uu soo maray wuu ka faa'iidaystaa horu u mariya wixii xun ee uu soo marayna wuu ka tagaa oo wuu iska ilaaliyaa laakiin innagu kama aynaan faa'iidaysan soomaali haddaynu nahay oo waxa baan anigu leeyahay kow iyo labaatan sano oo taariikhdeenna ah taariikh ummaddunu leedahay oo sidaa aan sheegayo waxuuna soo maray wax fiicanna soo martay dhammaan waan tuurnaa taariikhdaas kolka intaa kolkaan idhaahdo waxaan leeyahay muddadaa dheer ee colaadaha sokeeye iyo dagaalladu ka socdeen dalka laba arrimood oo aan ka barannay oo midna inaynaan ka faa'iidaysan labadaas arrimood weeye kow inaan maanta dagaal lagu faa'iidi karin oon guul lagu gaari karin waynu ogaannay sababtaa waxaa weeye afartan iyo shan sano dagaallo aynu ku jirna weli waa taagan yihiin way socdaan ta labaad waxaa weeye marnaba dagaal kasta oo la galaa male horumar iyo faa'iide ee waxa weeye wuxuu keenaa uun barakac dhibaato iyo dulli inaynu kolkaa taariikhdaa aynu soo marnay inaynu ka faa'iidaysanaa waa lagama maarmaan waxaana sadira ah inaan ka faaiidsan inaynaan ka faa'iidaysan taariikhda ayna soo martay sidaa daraaddeed arrinta haatan ka socota magaalada laascaanood waa arrin aan aad iyo aad uga xumahay inay dhacdana ma mudnayn waxaanse soo jeedinayaa saddex arrimood kow xukuumadda soomaalilan waxaan u soo jeedinayaa in dad shacabah oo bannaanbax samaynaya in xabada lagu furo oo la dilo waa arrin khaldan waana in la joojiya talabaad dadweynaha reer sool iyagana waxaan leeyahay muddo dheer ayaad nabad ahaydeen waxaanad waanad ku ammaanan tihiin hase ahaatee mudaaharaad wax burburinaya oo nabadda lid ku ah ma fiicna ee ha laga joogo waxaan ugu baaqayaa ta saddexaad waxaan ugu baaqayaa in la wada fadhiisto la wada hadlo xalna lagu gaaro heshiis iyo is isafgarad waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa soomaaliya soomaaliyey danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa nabad ku wada noolaansho iyo in nolol loo sameeyo meel kastoo khilaafi ka jiraanna guud ahaan soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in xalku ku jiro wadahadal heshiis iyo isafgarad gudoomiye cabdixaashi cabdulaahi ayuu ahaa oo maanta ka warbixinayey shir jaraa-idu qabtayna uga hadlayay xaalka magaalada laascaanood oo maalmihii lasoo dhaafay noqotay allow sahal weli waxaad maqlaysaan xog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh yadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal gabagabada barnaamijkeena xog wareysi ayaan kusii siqaynaa markana xubna ka wada tirsan al-shabaab ayaa muddo laba maalin ah dagaal waxa uu ku dhex maraya deegaana ka tirsan galmudug waxaana ciidamada markaa ay sheegayaan in ay damacsanaayeen qeyb ka mid ah qeybta marka labada qeyb ee isdagaashan al-shabaab ka wada tirsan inay usoo goostaan dhanka xoogga dalka wasiirka amniga ee maamulka galmudug ayaa ka warbixiyey sida uu dagaalkaasi u dhacay waxaana la sheegayaa in khilaafka uu ka dhashay in markaa loo diiday qaar ka mid a ah xubnaha ka tirsan al-shabaab in la siiyo mushaar yani waxay isku xabadeeyeen eh, aada iskugu xabad iskugu rideen dhinacan yacmaara eh, iyo ilaa aad aad bay muxuu eh, xabado maaragtay isugu rideen oo maarata madaxii hataa jug baa ka yarisay xala waxaa laii sheegahay kor iyo meesha la yidhaahdo xarar dheere agagaarkeeda iyo tuulo ka shaqeysa in ayadana muxuu ahaa ay isku laayeen ilaa toddoba qof ay muxuu ahaa isaga dileen maantay xataa inay xabadaas eh, weli wax dhacahayaan baa naloo sheegaya wararka na soo gaaraya waa eh, shabaabka dhexdiisa weye ayaga dhexdooda weyo kolley eh, qaar waxaa leeyahay waxay isku haystaan sagaal bilood qaar baa mushaar la siinin eh, kuwo waxay leeyihiin qaar baa waxay rabaan inay isdhiibaan oo ay kasoo baxaan waxaa la isku diidan yahay on afkaartaasaa laisku diidan yahay marka eh, waan ka hordhowraynaa wixii muxuu ahaa kasoo baxan waa arkayna nagu laakiin shaqadeena aan wadana iyo abaabulkeena dhinacaan galgaduud iyo mudug insha allahu maalmaha soo socda waa laga bilaabi doonaa markana kusoo dhawaada saaxiibayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war ma haysaane waa sanadkii cusbaaye sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiima leeyahay waa laga helaayo war waxaad ka hodga ka tagtay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaage noqolohan wayahay war kalemaanay waxaa la yidhi walle darojay lagu jecel dadku badi ku raacdee ninku waayay deelaaf dib jiriyo daciif noqoy aan tirada lagu darin ninku helayna duub xidhay durba loo tahniyadee farxad loo damaashaad dusha saartay heegada asna diid ka soo dego dhulka hoos u dayiwa ninku raadshay kugu daal hadbadowya kuu jiidh damac waalay sii qaad duunyadiisa kuu bixi ninka hawsha loo diray daldalooladiisiyo ceerihiisa daydayey hadba doodabuur noqoy furankana furin waa ninka daarta aakhiro dib u eegay kaa durug dembisaanuu ugu iman walle adiga darajoy ninna duuye kugu tacab ninna daabad kugu noqoy allaylehe dar baad tahay ka wanaagga dooniyo ka xumaan dalbanayaba labaduba darsanayaan wargaboosho waxaa kaloo la yidhi darajadu sideedaba ii doorta maahee waa deeq ilaahoo isku duub makhluuquba kuu diidi kari kari warkalgacalo waxaa kaloo la yidhi darajada ilaahay ruux dadaala baa hela wardalaba waxaa kaloo hore loo yidhi allahayow nin daacaada allahayow nin daalina deeqdaada how war cabdulla waxaad ilowday diiq maxaas yidhi kuukuu doora aa tidhi kaakaag <laughs> wardada dadaba isla isladadaamisa deer sii kore lanka lankahooba lendey dirigma sii koro maalin welba daashkuun beened anoona fidhiina ma'e dabka halgaado aan dadaalno oon ku dayano dadeenii da'deenniinaga tagtee war kalemaanay war ma haysiine ciidankii dawladda iyo shacabkii deegaanka oo shabaab ka xoreeyey hirshabeelle galmudug ay u gudbeenaa la yidhi war beelaha xoogganuw beelaha tabarta yar ha u gurmadeen miyaa la aqbalay warna miyaw soodun inoo soodungalan gudubta hasrad weyddiis ma aha war madeeyow in laguu soo gudba haddaadan rabin cidna kuuma soo socotee kaligaa isxoree war waxba laydin ma sheegi kara warkana waa qastiine hirshabeelle markay xorowday ayay galmudug u gudub gubtay waxayna xoreeyeen maraa suulay iyo masegawaayo cadowgii ka saareen degmada ceeldheerna saacadaha soo socda kayla waa ka yeeraysaa bay yidhaahdeen emadheerow degaamadaas habinayuuleerkaan bilaawdiyaleta war waxaan dhihi lahay wax dhanbay dullaysteen bulshada gabalna dooxeene ka dulqaad ilaahow mudday dulunku heesteen war kalamaanay maanta waa halgankiye waxaan dhihi lahaa masas weeye shabaabku iyagaa murtadiina waa masaa'ib dalkeenna mudankii dalka hooyo maatadeenna xasuuqa war miyaydan xasuus xasuusan inta hooyo miskiina maqadaama dhargaana masaariif ubadkeeda magaalada uga doontay miino ay ku dhagreenoo oo mujooyin rajeeway dabadeed macaluulay meelaha bakhtiyaaya war inaan u midowno maantaan la dagaalno ma dood baa ka qabtaan maya laakiin in kastoo dagaalku balse aho foodeeyo waxaa hore loo yidhi ummad rabbi iyo rasuul rumaysaayay riday jireen ummad rabbi iyo rasuul riday war warkalamaanay waxaa kaloo la yidhi dabii ma lahan ruuxaan ilaah daawadii qorine daa'inow adaan daawdi iyo darar u baahnayne diiratada abaarta adaan diifaheed arage adaan daaqu kaa gaamanoon dari ku saatayne adigaan dulmayn ruuxadow daacad kuu yahaye ku doogtay labadayda sacabdeeqsi keligaa eh isu soo dumee baaw dadkii damacugaarowye war abaarta dhulkii shabaab laga qabsaday ilaahay waa ka dulqaadaye weli moqolada la haystaad ka mid taha ma haysiine shabaab ayakiyay dhexdooda ka firaarto xabad iskala daalayaa la yidhi war cabdillow ka fiirso xaanuga fiirsa waan isdileene oo haddama waxay nagu hayn jireen bay isku hayaan baad ma leedahay war hadda kahor islaan waayeeloo dhimirka looga jiro ayuu rati la buubay markaabee waxay tidhi waa sidaan rabay oo si lagu daray aryaa waxaa kaloo la yidhi bilcaantii xiiska beeshay ow haddou la buubowow begta bilcaantii xiiska beeshay owr haddou la buubo wow war waxaa kaloo la yidhi waagii aan yaraa iyo haddoo gadh igu weegaarmay abbow weedhan weedh iga ron weli may yeedhay imbow hadaaline shalay iyo beriga laba sanay kale yihiin warnamiya war mahaytana hatod horaa jengaba haafad lenkatabi dadkii haafadi lahaayagna beeroo ambehen may suubiyey inti hagaadi ya mundul gobar eh kugubi walaaga iyaal haayan haafadi roogeen oo uslakala dardaarami ya hagayliyaaan kooyen madaasa may suubiyey kan gobole kiride kaasna gobole kiride kiuskiridon dabkah ku behe kii rooron roore kii hagobolowsa ka koo kale bahsadee usuwa dhibaatadaas teegan ya dadkii beerooka moganahayn leenshaagi war awlaaditiin lanki hibilahaya dhamaahyaleeri madaasa yooga hadudaayaan kooyen he aayow goradaasana isku wurnugulaa bilaantiya boorownagati yereng us ulka taagsaysan fiiri wari anta uu ingaletinga eri walaayi dhibeana gabal mari ilaahay ba ogaay kii an dabka kirida lang inkareebareebayowma leh kiiroorilang ha iinqobadaw maleh madaasa duhur samaale inti iinqooytan uuu inti iinkaguraasan aweeri naw igawalla madaweynaana gabaygaa midh ka fahmin war markaad barada faddi adi naasaanood ka horoogu waaye hayaay war kalemaana imka ninka muxiigu caaye war maxaad u soo talxiiseen adinku markii hore waredhaha sheeko kale aan noo gelinine meeqay iska dileenaa layidhi nimankii war yaa u tegayoo soo tirihaaya oo hadda lacagta guddoomiya cali jayto uu ballan qaaday yaa la siiyaa ah hadday iyaki isdileen war cali jayte labada dhinacay shabaabee isdilay labaduba hadday lacagta ka soo doontaan soo inuu siiyo maaha war nimankii dadka la'ayoo muddo dheerna dulmaayey haddii ay isdileen waa dallaalo wanaagsane dacwo maad u qabtaan warnamiya odowka jari war maday shabaab maslaxa kaa yeeli maayaane bilaashaad ugu daalaysaa war kalamaanay waxaa la yidhi dagaalkii al-shabaabku sidii uu u dilaacay dumayaana dulduleella badna ma bas aan cid dar yeesho xanaanayso dugsaynoo muddo dewra shaqeeyo soo xarayn daqli weyno kii lahaana duruufo hoos u wadada dejiyoonoo dayaca tiridda iyo garaashkii lacag daynoo dahdayoo isku gaartuu bixin waayey ku dayrsho inta soo dildileeyo taayir daaca ka yeeshay aryo uu ku darmaagay goomistaala u diido sidiisii dad ku qaaday dalcad dheer inta fuulay boolashiisu dabcoon oo dhowr farooda ka daysoo garisyoona dilaaco olyadii barka daadshay raayo tooro duleeloo shidaalkii dirqi joogoo rakaabkii ka degeenoo damayoo kici waayey dariiq looga dhaqaaqoo dhada aan la dadayni birtii sii daxalaysoo dandareeyey ciyaaloo lagu dheelay dushii heshiisoo tuuga sii daldasheenoo daaqadihii ka xadeenoo darbaalata waayoo roobabkii ku da'eenoo iska yaal dibadda warhankoolow meeqa sanad kirishboy ahayd sheekh nuurow kirishbooynimadiis wulib may dheera baabuurtii ruushka u tabiya ka haayi war anigu baskuu noo sheega waxaan u malaynayaa inuu otonta kabaalla ahaa war otonta kabaalle kaaraan bay ka shaqayn jireen nima gobollada aadi jireen wari adiin otonta kabaalid ee taranta duuniyanka waaley war bastaataaya muu ahaa war daabad maahan shabaabe dad weeyaan dembi geystoo bulshaday dulmiyeeni dagaal ay la galeenoo dirqi ay ka marayso iyo tii u dambaysay oo axmedow dagaalkii bulshadu ku qaadaad og hadda ayagaa isdilayaa lagu yidhi aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi ow dad maqandood hadday qaabaan yuljooga kama si daro dad maqandood hadday qaabaan yuljooga kama si daro war kalemaanay war mahaysiine laasaxarood weli waa qasan tahay maantana magaalada isgaarsiintii waa laga jaray garaad jaamac garaad ismaaciilna wuxuu yidhi somalilan laascaanood ha kala baxda ciidankeeda war garaadka hadalkiisu waa gardawse maaha war caligar la caydiidna jid leh somalilan uma baahna war kalamaanay diray cuqubadu halkii lagu galay caw ku hurudaaye waxaynu ku baaqaynaa in shacabka hal ascaanood loo tudho war wiilkii yaraada fogaaneeg ah muuse bixi la hadlay wuxuu yidhi godobtaad u sheegayso ama aad ku goynayso taadaa ka guda weyne muusow ma garan weyd war abwaangaariya alla u naxariistay hadda kahor wuxuu yidhi dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdalood aadanow hagrateen araggooda la waayoo lagu raadsho ilays warwar ma haysaana madaxweyne xasan sheikh wuxuu saxeexay miisaaniyaddii ee labada golee baarlamaanku ansixiyeen duqa magaalada muqdisho madaalana wuxuu saxeexay miisaaniyadda sannadka cusub ee gobolka banaadir marka shantii sane la soo dhaafay miisaaniyad cad oo baarlamaan ansixiye oo madaxweyne saxiixayo ma arag mid gobolla warkeeda daah war miisaaniyadda waa la ansixi jira waana la saxiixi jiray waxa cirka loo fiiri jiray waa xisaab xirka dawladda war guddigii maaliyadda ee baarlamaanka waagii la kala diray ayaa isla xisaabtan maaliyadeed u dambaysay warkalamaanay waanagii rabnay doorka diblomaasiga aqoon loo dalka qaybaha diidan dib inaan u midowno isagoon la dagaalin ama deeqda la siiyo ka goosan dadkiisa dib u soo mislaxaye taayadii ma war miisaaniyadda la saxiixay somalilan waa ku jirtaaye isdaji adeergayso bilaahegnariisatukor walibaanay aliyow keerow madnuuro waaka waaku aamasanti infadheeweri jaama warfaamegaag waaka way kana yeleri horan aanta ilagaajiweri hayaay war mataasaa la leeyahay israacda waa hayaano waa habeen dhaxdu duniiduye hordhaciyo hambada ruux ma wada hele war waxaad ka tagtay hadda halkaynu joognaa ma hirsaraa ma helinba ma dhulkii hoosa waaban heeda daabe hadda waxaynu joognaa tuwsankii tuwaanitiri sannadkii cusba fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeye iyaa ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo غنقة مليئا وان இசையாயின் சன்னதோதி பகோனியோ அவள் இயுடை பாத்தியோ ஒன்பதின் மதியை வாழ் லகலாயோ கண்ணுலகும் மட்டும் walladan ilaahayo haduu lagu xasuusta noo hagaagin qoloo haweenyay noo hagaagin qoloo haweenyay noo hagaagin qoloo haweenyay qoloo haweenyay noo hagaagin carabka horeeyo hodanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay dhahabaabin reeside wahadayna sabaada walla qursadoona الزبادة ولا خسلونا no hagage no kolowi no hayhakaadigo hadlahogolda aysiyo qabindalad barwaaqiyo waan uhaybinayle ilaahay hakaadigo hadlahogolda aysiyo qabindalad barwaaqiyo nimca lahadsan dooniyo awalabushie kalsooniyo oo lagu heshiiyey noo hagaageen qol noo hawiyay noo hagaageen qol noo hawiyay noo hagaageen qol noo hawiyay لقلوها وين كيلوها لاقي Thank you.